alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira ruuxbaa wuxuu leeyahay xadiiska ku soo arooray wa fadlu caishata cala annisaai ka fadli sariidi cala saa'ir aطacaam iyo wastafaaki cala nisaai alcaalamiin see loo kulminaya yacnii isla xadiiskaasi wuxuu koobsanayaa inay maryama ka mid tahay kawaamisha caaishana laguma darin walam yakmul min annisaa'i ila maryamu bintu cimraan wa asiyatu bintu musaaxim wa khadiijatu bintu khuwaylid wa fadlu caaishata cala annisaa'i ka fadli sariidi cala saa'ir acaam istisnaaga marka hore mustasnayaadka la soo reebay caaisho laguma darin laakiin markii dambea la yidhi isla xadiiskaas wa fadlu caaishata cala annisaa'i ka fadli hariidi calaa saa'iri atacaam caaisha mudnaanshahay dumarka ka leedahay siday dumarka kale uga mudan tahay waa sida cuntada sariidku cuntooyinka kale uga mudan tahay sariidka waxay u qabeen inuu yahay afdalu tacaam waa sabaayad iyo maraq iyo hilib laysku cuno cunto ka wanaagsan ma haysaan baan filaya idinkuba ya idama alkhubza ta'dimuhu bilaxmin fadaka amaanat allahi sariidu baa shaacirka yidhi haddaad khubuska ku iidaanto hilib oo hilib iyo markaa waxa weeye sabaayada aad isku iidaanto isku cunayso fadaaka amaanat allahi sariidu yani kaasi waa sariid buu yidhi amaanada ilaahay uu ku dhaartay waa markayse markaa waa tacbiir adabi ah laa yajuus in ammaanada lagu dhaartaa ma bannaana ammaanat waxaa loo jeeda qasam marka muraadkuma waxa weeyaan dumar oo dhan waxay uga mudan tahay sida cuntada sariidku cuntooyinka kale uga mudan yahay mise waxaa looga jeedaa dumarka ka soo hadhay inta la soo sheegay waxay uga mudan tahay sida cuntada sariidku cuntooyinka kale uga mudan tahay keebaa idinkula dhow ayuhuma aqrab ha dumarka ka soo hadhay waa gart calaa kulli xaal waa arrin ixtimaal leh arrin ixtimaal le weeye culamada qaarba dee markaa mid bay mari karaan marka inay caaisha ka fadli badan tahay maryama iyo aasiya iyo khadiijo intaba ka wada fadli badan tahay kolley daahir maaha kolley daahir maaha hmm. kolley de wax waa ku jiraan laakiin ma arjaxaysa adigu saa insha allah sax wey <laughs> waayahay waxaynu soo maray inuu tafsiirka jalaalaynku sheegay risiqa ama simaarta in looga keenaayo jannada qaala ya maryamu anna laki haada qaalat huwa min cindi illaah wuxuu ku fasiray yaatiinii bihi min aljanna ilaahay baa isiiyo jannadu iga keenaa oo iga siiya marka lafdigaa jannada in jannada looga keeno iyadu markaa daahir maaha baynu nidhi laakiin wax markaa daliila markii maynaan raacin laakiin xadiiskan sheegaya nebiga calayhi salaatu wasalaam maalintii uu tujinaayey saxaabada qoraxmadoobaadka salaaddii qoraxmadoobaadka waa kii la tusay jannada iyo naarta mid walba marna sidii wax dib u goranaya ayuu nebigu sameeyey marna hore sidii shay uu tiigsanayo oo kale ayuu gacanta hore u taagay waxaanu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaan doonay buu idhi inaan markaa yacni laan ka soo jaro jannada haddaan ka soo jari lahaa laakaltu minha maa baqiyat iddunya waa cuni lahaydeen inta adduunyadu ay baaqi tahay bimacnaa may dhammaateen manay qallasheen manay midho weydeen manay midho weydeen marka xadiiskaasoo kale waxa weeye mas'alada yacni waa loo daliishan karaa calaa kulli xaal wax daliiloo marka horena ku soo arooray ma jiro huwa min cindi illaahna waa ka caamsan tahay ama waa ka ballaadhan tahay in jannada laga keeno waxaa jirtaa shareecada waxaa ku sugan qori tuurad inuu bannaan yahay awqaadda qaarkood adilana waa ku soo aroortay saddex nebi baa qori tuurtay nebi zakariya waa qori tuurtay nebi yuunusna waa qori tuurtay labadaba qur'aankaa lagu sheegay nebi zakariya aayadahan baynu ku soo aragnay wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam sakariya qori tuuradka waa ka qayb galay fasaahama fa fakaana min almudxadiin nebi yuunusna waa qori tuurtay yacnii markuu qori tuurtayna qori tuuradkii waa laga helay nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam waa qori turtay axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam bay ku soo aroortay oo dumarkiisu u qori tuuri jiray markuu safraayo kaana idaa araada safaran aqraca bayna nisaa'i nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama dumar fara badan uu qabay zawjaad markaa mutacadid oo badan uu qabay qismadana cadaaladda uu samayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu safraayo ama socdaalaayo tuu isagu doono iskama kaxaysan jirin waa u qori tuuri jiray tii qori tuurku u soo baxo ayuu kaxaysan jiray aqraca bayna nisaa'i culammadu waxay ka qaataan fawaa'id bay kala baxaan waxaa ka mid a ah fawaa'idkay kala baxaan ninkii dhowrka dumara qabay hadduu markuu safraayo u qori tuuro ta raacaysaa oo qori tuurad ay ku soo baxdo kuwa kale in loo qalleeyaa waajib ma aha habeendhaxii in loo qalleeyaa waajib ma aha laakiin tuu isagu doono hadduu iska kaxaysto waxay noqonaysaa qismadii waa laga rabaa oo inuu u qalleeyo ayaa laga rabaa intuu la maqnaa taas haddaan laga cafin maxaa xaq loogu yeelanayaa yacni markaa muddadaas yagana in loo qalleeyo ayaa markaa xaq loogu yeelanaya laakiin haddii qori tuurad arrinkaasi ku soo baxo yacni wax qallo ah yacni markaa oo ka waajibaya ma jiro marka taana saas weeye waxaa laga qaadanayaa in la qori tuuran karo waxyaalaha loo siman yahay wax walba qori tuuradku kuma bannaana axaadiis kale waa ku soo aroortay hadday dadku ogaan lahaayeen safka hore waxa ku sugan iyo adaanka yacni markaa dabeedna aynay heli lahayn mooyaane inay u qori tuurtaan lastahamuu calayhi way u qori tuuran lahaayeen marka wixii loo kala xaq leeyahay iyada markaa qori tuurad ka iman maayo qori tuurad yacni kama imanayo waxaa soo aroortay axaadiis kaleoo qori tuuradka ku soo arooray baa soo arooray yacnii markaa laba nin ayaa markaa dhaxal bay nebiga calayhi salaatu wasalaam ula yimaadeen in diraasay oo wakhti hore ah yacni dabeedna markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi qaybsada caddaaladda ku dadaala qaybsada yacni markaa waxa weeye dabeedna u qori tuurta dabeedna markaa waxa weeye mid waliba ka kale haddii wax ka raacaan ha u xalaaleeyo yacni saasoo kale yacni axaadiis kale laftooda waa ku timi sidaas aawadeed ashyaada loo siman yahay ee markaa aan loo kala xaq lahayn waa loo qori tuuran karaa qorituurkaasina waa bannaan yahay jamaahiiru cilmina salafan wa khalafan oo ay saddexda madhaboodna ka mid yihiin maalikiya iyo xanaabilo iyo shaaficiya waxay qabaan qorituuradku inuu bannaan yahay madhabu abi xaniifa waa diidaysaa qori tuuradka waxay yidhaahdeen waa istiqsaam bilaslaam waa qoryihii wax lagu qaybsanayey calaa kulli xaal nusuusta ku soo aroortay ayaa markaysa markaa lagu radinaya yacni markaa taasaa lagu radinaya yacni aayadda ay u daliishadeenna mawduucay ku saabsan tahay waa markaa waxa mid yacni tanna mawduuc kaley ku saabsan tahay waxaa qori turadku ka imanayaana waa wixii aan loo kala xaq lahayn ee loo siman yahay yacni weeye laakiin waxa haddii loo kala dheereeyo ama loo kala horreeyey ama wax la mida yacni marka aan u qori tuuranno ta noocaasi marka waxa ma imanayso laakiin wixii marka waxa weeye loo siman yahay waa loo qori tuuran karaa safkii oo lagaa horgalay aan u qori tuuranna soo bax dee xaquma lihi laakiin haddii waxa weeye aa u sinaydeen oo u kala dheerayn dee waa u qori tuuran kartaan waa u qori tuuran kartaan tan noocaasoo kali waa ka iman kartaa waa yahay laakiin safarka markuu yacni qofku safraayo iyo wax la mida yacni ta noocaasa markaysaa iyadu markaa waxaa ma sameeya mise ma sameeyo ama wax la mida taasaa istiqsaam bilaslaam iyo waxa la midkaa noqonaysa waxaynu joognay aayadda shan iyo afartan allah waxa uu yidhi qaalat rabbi annaa yakuunu lii waladun walam yamsasnii bashar qaalat waxay tidhi maryami rabbi ayaa rabbi rabbigayow annaa yakuunu lii siduu igu sugnaanaya waladun ilmo siduu igu sugnaanaya walam yamsasnii bashar walxaal lam yamsasnii aanu itaabannin basharun bini aadam aanu itaaban laakiin muraadka looga jeedaa basharka wuxuu yahay nin aanu itaaban qaala wuxuu yidhi allah kadalika alamru kadalik arrinku sidaadaasi lagu sheegay weeye allahu allah yakhluqu waa abuurayaa maa yashaau wuxuu doono inuu abuuro ayuu abuurayaa idaa qadaa amran fa innamaa yaquulu lahu kun fayakuun idaa qadaa hadduu xukumo yacni markaa qadaro amran arrin markaysaa markaa uu qadaro qadarkii qadar ahaantiisa fulinaayo oo shay doonaayo inuu abuuro fa innamaa yaquulu lahu wuxuu ku odhanayaa shaygaas kun yacni ahaw mid jira fayakuun ay fahuwa shaygu yakuunu waa ahaanaya waa xasilaya wa yucallimuhu alkitaaba waalxikmata waltawraata waalinjiil wa yucallimuhu waa barayaa ay wa huwa yucallimuh waa barayaa alkitaaba kitaabka ayuu ilaahay barayaa damiirka haad wuxuu noqonayaa ciisa allah wuu barayaa ciise alkitaaba qoraalka ayuu barayaa waalxikmata xikmada ayuu barayaa waaltawraata tawraad buu barayaa waalinjiila injiil ayuu barayaa wa nucallimuhu wa yucallimuhu labadaba waa la akhriyay yaa iyo nuun wa nucallimuhu marka la akhriyana waxay noqonaysaa waa baraynaa wa rasuulan ay wayajcaluhu rasuulan ama wanajcaluhu rasuulan waxaanu ka yeelaynaa rasuul ama wayajcaluhu rasuulan rasuul buu ilaahay ka yeelayaa mid la diray ay mursalan ilaa banii israa'iila ubadkii israa'iil iyo tafiirtii israa'iil loo diray annii qad ji'tukum waxaa lala diray biannii qad ji'tukum yacni waa idiin imi xaqiiqe waan idiin imi biaayatin aayad baan idinla imi aayaddaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ahaatay ayaan idiinla imi annii akhluqu lakum min adtiini kaayati tayr ay hiya aayaddu waxay tahay annii akhluqu lakum inaan adigu idin abuurayo bimacnaa idin sawirayo lakum idinka yacnii aawadiin idin sawiraayo min adtiini xagga dhoobada aan idinka sawirayo yacnii markaa muuqaalkii yani iyo suuradii iyo aan idin samaynayo dhoobo aan markaa ka yacni markaa ka sawirayo ka hayati tayri ay shay-an ka hayati tayri ama hayatan atan ka hayati tayri qaabka shimbirta wax la mid a aan dhoobada marka hore idinka abuurayo bimacnaa idinka samaynayo oo idinka sawirayo yacni sawir dhoobo laga sameeyey oo shimbir u eg ayuu marka hore samaynayaa dhoobadii buu markaa sidii qaab shimbiradoo kale u samaynaya markuu dhoobadii muuqaalka shimbirta u kuuso oo u ekaysiiyo markaa dabadeed buu markaa ku afuufayaa fa anfuku fiih oo ku afuufayaa shaygaa markaa waxa weeye muuqaalka shimbirta leh ayuu markaa gudihiisa ku afuufayaa fayakuunu tayran wuxuu noqonayaa shimbir buu noqonayaa dayran iyo taa'iran waa laba qiraa'o sabciya si aad ku arki doonto tafsiirka jalaalaynkaba dayranna waxaa loo jeedaa yacni jinsi shimbiraad buu markaysaga noqonaya bimacnaa shay mutacadida hadduu ka sameeyana dee markaa shimbiray noqonayaan dhowra hadduu mid keliya ka sameeyana yacni jinsigii shimbirtun wax ka mida ayay noqonaysaa dee shimbir bay noqonaysa fayakuunu tayran wuxuu noqonayaa markaa yacni shimbir buu noqonayaa ama shay duulaaya biidni illaah wuxuu ku noqonayaa idanka ilaahay iyo doonista ilaahay iyo ogolaanshaha ilaahay buu ku noqonaya wa ubri'u lakmaha waalabrasa wa uxyi almawta wa ubri'u waxaan bogsiinayaa alakmaha kii indhaha la'aa ee indhala'aan ku dhashay alkamah waxaa loo isticmaalaa indhala'aanta weliba marka qadiimka ah ee dee qofku ku dhashay baa loo isticmaalaa wal abrasa iyo ka baraska qaba wa uxyi lmawta waa noolaynayaa kuwa dhintay biidni illaah idanka ilaahay baan ku noolaynayaa kuna beri yeelayaa ku bogsiinayaa kuwa xanuunsanayana wa unabbi'ukum waa idinka warramayaa bimaa ta'kuluuna waxaa cunaysaan waxaa cuni doontaan wamaa taddakhiruuna fii buyuutikum iyo waxaa guryihiinna ku kaydsanaysaan bimacnaa ku qarsanaysaanna waa idinka warramaya inna fii daalika la aaya inna fii daalika madkuurkaa la sheegay waxaa ku sugan la'aayatan calaamad baa ku sugan ilaahay awooddiisa lagu aqoonsado lakum idinka idinku sugan tahay in kuntum mu'miniin haddaad mu'miniin tihiin yacni markaa waxaa idinku sugan aayada rumeeya wa musadiqan limaa bayna yadaya min atawraa wa musadiqan hadalkii ciisay markaa ka mid tahay wa musadiqan waxaan markaa ahaanayaa mid rumaynaya limaa bayna yadaya wixii iga horreeyey kuwii iga horreeyey mid rumaynayaan ahaanaya ama waxaan idiin imi oo waatan ay ku sugan tahay annii qad ji'tukum biaayatin wa ji'tukum waxaan idin imi musadiqan xaalaan rumaynaayo limaa bayna yadaya kii iga horreeyey xaalaan ahay mid rumaynaya kii iga horreeyey ayaan markaa idin imi min atawraati oo tawraad ahaaday xaalu tawraad ahaaday kaa iga horreeyey yacnii kitaabkii iga horreeyey yacnii ee towraadeed xaalaan rumaynayaan idin imi reer banu israa'iil buu la khitaabayaayoo dee reer banu israa'iil baa loo soo diray waliuxilla lakum iyo si aan idinku xalaaleeyo ayaan idinku imi bacda aladii xurrima calaykum bar ka mida kii laydinka xaaraantinimeeyey inaan idin xalaaleeyo ayaan idinku imi wa ji'tukum biaayatin min rabbikum wa ji'tukum waa idin imi biaayatin aayad baan idinla imi aayaddaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay ayaan markaa idinla imi yacni waana aayadihii lasoo sheegay weeye waa jinsu aaya ayaa laga tilmaamayaa walow markaa yacni haba la nakireeye marka ashyaadii lasoo sheegay bay ku dhacaysa fattaquu allaha wa atiicuun fattaquu allaha allah ka baqa wa atiicuun anigana i ateeca nebi ciisa ina allaha rabbii warabbukum facbuduuh ina allaaha allah rabbii rabbigay weeyi wa rabbukum yo rabbigiin weeyi facbuduuhu isaga caabuda haada siraatun mustaqiim kani waa waddo toosan weeye waddadaasi oo tawxiidka iyo taacada rasuulka la ateecayaa waa waddo toosanoo qumman weeyaan allah wuxuu inoo sheegayaa malaa'igtu inay maryama u bushaareeyeen oo ciisa bnu maryam ugu bushaareeyeen inaan si mucjiso ah lagu abuuri doono oo kelmadda ilaahay lagu jirsiin doono yacni si mucjiso oo khaariqa ah iyadoo makhluuqaadkao dhan ba ilaahay ku abuuro kelmaddiisa inama amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun marka kelimatuhu kelimatuullah waa lagu itlaaqaa bikelimatin minhu baana aayadda la yidhi nusuusaha kalena waa ku soo aroortay wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryam kelmaddana waxaa laga tilmaamayaa kun baa looga jeedaa kunna waa sababtii lagu abuuray weeye magiciisuna uu yahay masiix almasiix ciisa bnu maryam ciise iyo almasiix labadaba waa la yidhaahdaa waa laba isim ama waa laqab iyo isim culamada qaar laba isim bay ka cabbirayaan almasiix ciise bnu maryamna waa la yidhahdaa almasiix sida aayaddaba ku sugan dajaalna almasiix waa la yidhaahdaa sida axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ee mutawaatiradaa ku soo aruurtay almasiixu adajaal waa laba masiix ha yeeshee macnaha ayaa kala duwan qaar baa yidhi markaa masiixudajaal masiikh baa isaga la yidhaahdaa laakiin axaadiista mutawaatiradaabay khilaafsan tahay waa almasiix addajaal ku soo aroortay waana axaadiis mutawaatira saxaabo fara badanay soo wariyeen oo saxiixiyada iyo kayrkoodba ku sugan masiix ciisa bnu maryam marka lagu magacaabayo macaani kala duwan bay culammadu ku tilmaamaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen masiix waxaa loo yidhi yacni cid kastooo markaa xanuunsanaysa ama baras qabta ama indhala ama wax la mida waa masaxayey dabeedna wuu bogsanayay biidn illaah saasaa masiix loogu itlaaqay waxaa kaloo la yidhi yacni waa maritaanka arlada uu maraayo waa la yidhi yacni marka awjuh badan bay markaa culammadu sheegeen oo almasiix ay markaa ku yani markaa ku fasireen marka ciisa waa masiixu lhuda ama dajaal waa masiixu dalaala waa masiixii baadida isagu waxay culamada qaar u fasireen masiixu dajaal marka masiix lagu magacaabay dajaal inuu yahay mamsuuxu mamsuuxulcayn kii ishiisa la masaxayo oo ilbuulaa'i yahay labadiisa indhoodba ceeb bay leeyihiin laakiin mid baa dam ah marka waa mamsuuxu lcayn waxaa kaloo la yidhi yacni masiix waxaa loo yidhi yacni siyaaxada iyo arlada uu maraayo qudheeda culammada qaar baa ku fasiray macaani fara badan bay sheegeen qaar ay ku dhoweeyeen konton macne marka masiixu dalaalana axaadiista waa ku soo aroortay waa masiixii baadida idan waxaa laga fahmayaa ciisa bnu maryam inuu yahay masiix alhuda masiixi hanuunka isagu inuu yahay masiixi hanuunka inuu yahay ciise waxaa la raaciyaa marka la sheegaayo ibnu maryam waxaa loo raaciyaa si loo caddeeyo inaanu aabba lahayn ee hooyo keliya uu lahaa taasaa la baraarujinayaa sida sharaxa baynu ku arki doono sifaadkuu leeyahayna waa loo sheegay markii loo bushaaraynaayey wajihan fi dunya walaakhira wa min almuqarabiin wa yukallimu annaasa fi lmahdi wa kahlan wa min alsaalixiin intaasoo awsaafa ayuu leeyihi maryamo markii loo bushaareeyey bal sida arrinkaasi ku dhacayo in ilmo la siiyo iyadoo aan markaa nin nin ayna kulmin oo nin u tegin bay istifsaar dalbaysay maaha warka loo sheegay inay ka shakinaysay ma aha mu'minad bay ahayd laakiin waxay doonaysay bal kayfka ay ku dhacayso in loo sheego annaa yakuunu lii waladun walam yamsasnii bashar ya yacni markaasay ku dhacaysaa qaala kadalika illaahu yakhluqu maa yashaa ilaahay wuxuu doona inuu abuuro ayuu abuuraa awooddiisina ilaahay wax walba waa awoodaa wax kastoo suuragala wallahu calaa kulli shayin qadiir wax walba allah waa u awood badan yahay shay kastoo mumkina oo suuragal ah waxa uu abuurayaana waxay ku xidhan tahay inuu kun yidhaahdo ida qadaa amran fa inamaa yaquulu lahu kun fayakuun waxay ahlucilmigu ka deliishadeen kalaamka ilaahay inaanu makhluuq ahayn ya ida qadaa amran fa inamaa yaquulu lahu kun fayakuun shay kastuu ilaahay abuuraayo wuxuu ku abuuraa kun buu ku abuuraa dee hadday kun makhluuq ahaan lahayd maxay noqon lahay kun kale in lagu abuuro kunkaana mid kale in lagu abuuro tasalsul baa ka iman lahaa ilaa hayri nihaaya yaa dhammaad ma yeelateen marka shayguna dee hadduu ku xidhan yahay yacni marka waxa weeye shay aan dhammaadba lahayn oo asbaab midiba sabab u tahay oo tasalsulayso aan nihaayo lahay fi azal de makhluuqaadku ma jireen makhluuqaadku ma jireen saas aawadeed shayga ugu horreeya uu ilaahay abuuray dee kunbuu ku abuuray makhluuqaadka kalena kunbuu ku abuuray idan kun makhluuq maaha kun laysa bimakhluuq awalu maa khalaqa allahu alqalam uma qaala lahu uktub qaala maa aktubu qaala uktub maa huwa kaa'inun ila yowmi alqiyaama wuxuu ilaahay abuuray waxa ugu horeeyey qaalimka ugu horreeyey awaliyadu ma awaliya nisbiya mise awaliya xaqiiqiya culammadu waxay ka leeyihiin laba qowl qalimka miyaa wax ka horreeyey mise qalimka waxba kama horreeyin laba qowl bay culammadu ka leeyihiin haddii la yidhaahdo qalinku isagaa ugu horreeyo awalu makhluuq ahaa yacni sida ahlucilmiga qaarkood ay maraan waxay noqonaysaa awaliyadu awaliya xaqiiqiya noqonaysa laakiin haddii la yidhaahdo qarimka waxbaa ka horreeyey waxay noqonaysaa awaliyadu awaliya nisbiya wixii ka dambeeyuu awal u yahay laakiin wixii ka horreeyey soo geli maayaan ya yacni marka waxay noqonaysaa awaliya nisbiyay noqonaysaa saas aawadeed bay soo aroortay axaadiista tilmaamaysaa yacni ee carshiga markaysa markaa sheegaysa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi in allaha kataba maqaadiir alkhalaa'iq qabla an yakhluqa asamaawaati walardi bihamsiina alfa sana wa kaana carshuhu cala almaa wa kaana carshuhu cala almaa wakhtiga kitaabadu dhacayso carshigu biyuu kor saaraa baa markaa ka imanaysa ma jumla xaaliya mise waxa weye waa mactuufa yaa lagu cadfay mise waa jumlo xaala ah ya saas aawadeed carshiga iyo qalinka ka horreeyey culammadu way isku khilaafaan culammada qaarkood waxay arjaxaan in carshigu horreeyey hatuu yidhahdo ibnulqayim liannahu alkitaabati kaana daa arkaan waayo markii qoraalku dhacaayey carshigu arkaan buu u saaxiib ahaa waa taagnaa biyuu kor saaraa calaa kulli xaal yacnii kalaamka ilahay inaanu makhluuq ahayn baa laga deliishadaa ciisa bnu maryam ilaahay wuxuu baray qoraalka wuxuu baray towraad iyo injiil injiil waa kitaabkii lagu soo rogo ciise lagu soo dejiyey laakiin kitaabkii ka horreeye towraadeedna ilaahay waa baran ya waxyigii towraadeed ee kitaabkii towraadeed ciise bnu maryam shaygii aan la nasakhin oo kitaabkiisa lagu bedelin wuu ku camalfalayey waana ku dhaqmayay ya yaxkumu biha annabiyuuna aladiina aslamuu liladiina haaduu yacni kitaabka towraadeed axkaamtiisu waa badnayd markaa nebiyadii markaa reer banu israa'iil loo soo diray waxbay ku xukumayeen marka waxaa ka hadhaya uun yacnii markaa masaa'isha ama sharaa'icda ama axkaamta injiil lagu beddelay ama lagu nasakhay baa ka hadhaysa laakiin xukunkii aan injiil lagu nasakhin ee towraad ku sugnaa waa ku camal falayey ciisa bnu maryam sidaas aawadeed buu ilaahay labadaba baray wa yucallimuhu alkitaaba waalxikmata waaltawraata waalinjiil xikmada waxaa loo jeedaa waxyi kaloo allah u waxyoonaayo oo marka waxa weeye sunnadii nebigaas ah hatay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdaan kitaab iyo xikma haddii laysku cadfo toddoba mawdic baa qur-aanka laysku cadfee sunnaday noqotaa marka mawdicanna waxay noqonaysaa sunnadii nebigaas ayay markaa noqonaysa laakiin markay xikmadu mufrado tahay oo keligeed la sheego waxay noqotaa cilmiga naaficay noqotaa oo kitaabkii iyo markaa sunnaduba soo gelayaan ayay noqotaa hmm. waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kasiira waxaa loo jeedaa cilmi naafica laga tilmaamaya cilmiga naaficana waxyigoo dhan wuu shamlinaya waxyigoo dhan waa shamlinaya alkitaaba waxaa loo jeedaa siday culammadu u badiyaan in laga tilmaamayo qoraalka in looga jeedo bacdu ahlicilmi oo u fasiray waa jiraan jinsa alkutub baa la baray laakiin daahir ma aha waayo kutubta allah soo dejiye o dhan ciise in la baray daliil uma hayno daliil uma hayno marka waxaa laga tilmaamayaa alkitaaba ay ilkitaaba masdarkii baa laga tilmaamaya kataba yaktubu katban wa kitaabatan wa kitaaban masaadirtay ka mid tahay kitaab oo katban iyo kitaabatan iyo kitaaban intuba waa masaadir walow qaarkood markaysaga qiyaasiya inay ahaanba waa masaadir waana loo isticmaalaa kitaabka maktuubu fiihiga waa loo isticmaala laakiin hadda maktuubu fiihiga looma jeedo waxa laga tilmaamaya kitaabada qoraalka waayo kitaab bimacnaa kitaaba ama bimacna katbi waa la isticmaalaa oo lugada fasiixa bay ka mid tahay waana sida culammadu u fasireen wejiga adharkii waa saas marka qoraalka waa yaqaan waxa uu ilaahay ka yeelay rasuul reer banu israa'iil loo dirayo ayuu ka yeelay ilaa qawmihi lama odhan waayo dee reer banu israa'iil tolkii ma aha waa reer abtigii weeye dee ila aabbe ma lahaynoo oo markaysaa aabbe ma dhalin sidaas aawadeed yacni tolkiis ma aha laakiin dee xukunkii in markaa yacni markaa inuu qownkaa inuu ka tirsan yahay iyaga ayay ka dhigantay laakiin ma odhanaayo yaa qawmi odhan maayo markuu la khitaaba yaa banii israa'iil oo odhanaya marka la sheegaya ilaa banii israa'iila la yidhi laakiin markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa kaana anabiyu yubcasu ilaa qowmihi khaasatan biictibaar buu qowmkiisii ay u noqonayaan walow majaazan anta xadiiska ku soo aroortay saxiixa ibnu ukhti alqawmi fa huwa minhum yacnii kii qolo inantoodu ay dhashay iyaguu ka tirsan yahay bimacnaa biictibaar buu uga mid yahay maaha si ilaaqa maa warasuulan ilaa banii israa'iila annii qad ji'tukum biaayatin min rabbikum yacnii aayad xagga rabbi ka timi oo ka ahaatay ayuu la yimi waa mucjisada annii akhluqu lakum min atiini kaayati atayri faanfukhu fiihi fayakunu tayran biidn illah yacnii dhoobaan muuqaal shimbiradoo kale aan u kuuskuusaya ama u samaynayaa u sawirayaa dabeedna waa afuufayaa shimbir duulayay biidni illaah ku noqonaysa waa mucjizada koowaad mucjisada labaad waxay tahay waa u lakmaha wal abrasa xanuunnada laga caal waayey sida ka indhahala khaas ahaan ka indhala'aanta ku dhasha waa ka sii daran yahay iyo ka baraska qaba labadaba waxaan ku bogsiinayaa biidni illaah idanka ilaah ta saddexaad waa uxyi ilmowta biidni illaah kuwa dhintay baan noolaynayaa waxaan ku noolaynayaa idanka ilaahay baan ku noolaynaya halkan saddexda waa laysku daray waa ubri'u lakmaha walabrasa wa uxyi ilmowta biidni illaah laakiin fii suurati lmaa'ida waa la kala qaaday watubri'u tubri'u alakmaha waalabrasa biidnii waid tukhriju almowta biidnii oo inuu markaa kuwa dhintay soo saarayo soo noolaynayana gaar baa laga dhigay ka baraska qabaa iyo ka indhala-aanta ku dhashay ama indhaha la'ana inuu bogsiinayo biidni illaah isagana yadana gaar baa laga dhigay waxaynu haynaa markaa saddex mucjiso taa shimbirta ta labaad xanuunnadan dawadoodii laga quustay ee laga caal waayey waa maaha xasri loogama jeedo hadduu kuwa markaa bogsiinayo biidn illaah xanuunada kale inuu bogsiinayaana biidn illaah waa calaa sabiili awlaa laakiin kuwan maxaa loo soo gaar yeelay waxaa loo soo gaar yeelay waa xanuunno dhakhaatiirtu ay daweyn kari waayeen ilaalaan baa la baraska dawa looma hayo indhala'aantana saa si leh ya yacni qofku markuu indhala' yahay oo indhuhu markaa waxa weeye khaas ahaan weliba indhalaan ku dhashay amaba markaysaa u indhabeelay oo wuxuu u indhabeelay ay tahay markaa indhihii inay markaa wada baaba'een maaha inuu caadfuulo oo caadfuulay u arki waayey loogama jeedo yacni waxa weeye ilaalaan dee markaa waxa hadda dawool looma hayo qof indhala indha uma samayn karaan dhakhaatiirtu qof indhalaan ku dhashay indha uma yeeli karaan marka waa mucjisa waa aaya wa uxyi lmowta biidni illah waaba kasii darantay tanna kuwa dhintay baan noolaynaya ilaahay idankiisaan ku noolaynaya bini aadamku kulligood hadday isu tagaan qof dhintay ma noolayn karaan bal qudhaanjo naf ma gelin karaan shay aan noolayn walow kaana darra nolol ma gelin karaan abadan waa mucjize markaysa markaa waxaan aaya cadiima weeye aaya aad yo aad u weyn wa unabbi'ukum bima ta'kuluuna wamaa taddakhiruuna fii buyuutikum waxaan idinka warramayaa waxaa cunaysaan waxay cuneen iyo waxay cuni doonaanba iyo waxaa guryaha ku qarsanaysaanna waa idinka warramaya waa mucjizaad badan weeye intaas oo aayaad ah baan idinla imi buu yidhi aayaadkaasi dhammaan waxay caddaynayeen rasuulnimada uu ciisa bnu maryam nebi iyo rasuulba yahay rasuul ilaahay inuu yahay haddana maca daalik iyadoo aayaadka caynkaasa la siiyey nimankii reer banu israa'iil badankoodu waa la colloobeen oo waa ka gaaloobeen ciise bnu maryam waa dhalaceeyeen nasabkiisay dureen risaaladiisibay inkireen dumarka waa colaadiyeen dilkiisay isku dayeen oo go'aansadeen markii dambena iyagoo isle isagii baa disheen ayaa mid shabahiisii lagu tuuriyo ee kaanshihiisii ay dileen kiristaankana badankoodu waxay u qabeen inay dileen beryo dhexaa la yidhi markaysaga markaa shirar bay qabsadeen kiristaanka iyo yuhuuddu markaasaa dabeedna markaa kiristaanku ay yidhaahdeen dilkii ciise waa idinka cafinay ya dilkii ciise waa idinka cafinay bay yidhahdeen wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahum allah wuxuu ihi may dilin manay deldelinoo may salbin laakiin shabahiisii baa cid lagu tuuray cid ay moodayaan inuu ciise yaho aan ciise ahayn ayay daba dileen ciisena ilaahay waa rafciyey aayadaha soo socdaynu ku arki doonnaa rafciga ciise ilaahay rafciyey oo kor yeeloo sare loo qaaday aynu insha allahu tacaala ku arki doonaa halkaa baraska waxaan baraarujinayaa dadka qaarkood waxay moodaan xanuun kasta oo jidhka caddaynaya inuu baras yahay bay moodaan mase aha waxaa jira laba xanuun oo jidhka caddeeya ayaa jira waxaa la kala yidhaahdaa baras iyo buhaaq baa la kala yidhahdaa baras iyo buhaaq waxay ku kala duwan yihiin labaduba jidhka inay caddaynayaan waa jirtaa laakiin mid jamaalkiiyo quruxduu tegsiinayaa laakiin xanuun kale male baa la yidhi waa buhaaqa yacni xaggii markaa naqsi yacni ku saabsan quruxdii ayuu dee wax yeelayaa muuqaalkana baraskuu u eg yahay laakiin xanuunka iyo dhibta badane uu leeyahay barasku ma laha ee xanuunku markaa waxaa baraska la yidhaahdaa isagu dhibaatooyin badan oo kale ayuu leeyahay marka baraskiyo buhaaqu saasay u kala duwan yihiin maaha qof kastoo marka jidhkiisa la arko inuu caddaaday in la moodo inuu markaa yahay mid baras qaba ma aha waa in la kala gartaa yacni labada barasku wuxuu ka mid yahay yacni xanuunada yacni markaa ceebta ah ee qofka dumarkii xataa khiyaar ay yeelanayso haddii markaa ninku baras qabo yacni markaa wuxuu ku jiraa cuyuubtaasu ku jiraa haakada allah waxa uu yidhi id qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryamu ina allaha yubashiruk udkur waxaad xustaa oo sheegtaa id qaalat goortay tidhi almalaa'ikatu malaa'igta ay tidhi waxaa loo jeedaa cid malaa'igtii ka mida ay jibriil wa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus jibriil baa yidhi baa loo jeedaa yaa maryamu maryamaay ina allaha yubashiruki bikalimatin minh ina allaha allah yubashiruki waa kuu bushaaraynayaa bikalimatin kelmad buu kugu bushaaraynayaa kelmaddaasoo minhu kaa'inatin minhu xaggiisa ka ahaatay oo ka soo bilaabantay waxaa loo jeedaa ay waladin walad lab baa loo jeedaa waladin dakar ayaa loo jeedaa oo kelmadda allah ku abuuray wa kelimatuhu marka lagu magacaabayana waxaa loogu magacaabayaa kelmaddu inay sabab u tahay si khaariqa ana yacni lagu abuuray oo caadada dilaacinaysa ismuhu lmasiixu waladkaa kelmadda lagu idlaaqay ismuhu magiciisu almasiixu masiix weeye ciise bnu maryam ciise oo ina maryama ah weeye khaatabahaa wuxuu kula khitaabay binisbatihi ilayha nisbaynta uu nisbaynaayo ugu abtirinayo maryama ugu abtirinaayo u nisbaynaayo inuu ina maryamo yahay tanbiihan calaa annaha talidhu bilaa abin baraarujin lagu baraarujinayo daraaddeed baa loogu nisbeeyey lagula khitaabay nisbada loo nisbaynaayo baraarujin lagu baraarujinaayo daraaddeed calaa annahaa taliduhu inay dhalayso ciise bilaa abin abbala'aan ay dhalayso yacnii isagoo waxay dhalaysaa uu ku dheehan yahay bilaa abin aabba la'aantii uu ku dheehan yahay aabba uu ka maran yahay aabbe aanu lahayn id caadatu rijaali nisbatuhum ilaa aabaa'ihim waayo caadada raggu waxay tahay yacnii in loo nisbeeyo ilaa aabaa'ihim aabbayaashood loo nisbeeyo marka hore asalku waa in ubadka loo nisbeeyo lab iyo dhadigba aabbayaashood loogu abtiriyo oo loo nisbeeyo udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah aabbayaashood ugu yeedhoo bimacnaa ku magacaaba yacni inay markaa iyaga eh, aad ugu abtirisaan asalku waa sidaas iyaday bannaan tahayna qofkii xataa aabbaha la ahaa in la yidhaahdo inay heblaayo cay maaha dadka qaarkood waxay moodaan haddii la yidhaahdo inay heblaayo inay cay tahay bay moodaan ma aha waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi bn mascuud waxa uu yidhi man kaana yasuruhu an yaqra'a alqur'aana hadan falyaqra'hu biqira'ati bni ummi cabdin kay farax gelinayso inuu qur'aanka u akhriyo si uu cusub yahay oo u soo degay oo daray yahay ha akhriyo qiraa'ada ina ummi cabdi waa cabdullaahi ibn mascuud nebigu wuxuu u nisbeeyey calayhi salaatu wasalaam hooyadii buu u nisbeeyey yacni markaa cayn maaha cayn maaha waa loo nisbayn karaa hooyadii saxaabada qaarkood yacni waxaa jiray qaar loo nisbayn jiray marka hooyooyinkood loo nisbayn jiray ibnu ummi maktuub yani hooyadii baa markaa loo nisbeeyey saasaanu ku caanbahay sidaas ayaanu ku caanbahay wajiihan fi dunya wajiihan wuxuu kelmaddaa kuugu bushaaraynayaa ilaahay wajiihan xaaluu ahaaday mid jaah iyo sharaf u saaxiiba ay daa jaahin jah iyo sharaf mid u saaxiiba xaalu ahaaday fidunyaa adduunyada gudaheeda jah iyo sharaf ku leh binubuwati nebinimo yacni markaa ku leh jaah iyo sharaf sababta nebinimada iyo kayrkeedba waalaakhirati aakhiro gudaheedana mid jah iyo sharaf ku leh ahaaday xaaluu sidaa yahay buu kuugu bushaaraynaya yacnii wuu noqon doonaa baa laga tilmaamaya bishafaacati waadarajaati alculaa aakhirana wuxuu sharaf ku yeelanayaa waxaa ka mida ah shafaacada uu shafeeco qaadaayo iyo derajooyinka koreeya gelitaanka uu gelaayo wa min almuqarabiin iyo xaaluu ahaaday kuwa xagga allah loo dhoweeyey uu ka mid ahaaday cinda allaahi allah agtiisa loo dhoweeyey kuwa xaaluu ka mid ahaaday waa xaal labaad wa yukallimu nnaasa iyo dadka mid la hadlaayo xaaluu ahaaday waa xaalad saddexaad filmahdi wuxuu dadka la hadlayaa filmahdi xaaluu yahay kaa'inan filmahdi waa xaal hadda marka iyadu ku guda jirta xaalka kale oo afarta xaale isku lamaan ya iyagu mutaraadifaadka ama qaarkood ay isku cadfan yihiin yacnii way ku guda jirtaa filmahdi iyo wakahlan oo iyaga waxaa laga xaalaynayaa labadaas faacilka yukallimu baa laga xaalaynaya wuxuu dadka la hadlayaa huwa ciise annaasa dadka wuxuu la hadlayaa filmahdi xaaluu ahaaday kaa'inan fi lmahdi mid dharabta ku sugan xaaluu ahaaday tiflan qabla waqti alkalaam ilmo yar oo dharabta saaran xaaluu ahaaduu dadka la hadlayaa oo wakhtigii hadalka aan weli gaadhin wakahlan iyo xaaluu garhmadoobe ahaaday ayuu dadka la hadlaya wa min alsaalixiin wuxuu kuugu bushaaraynayaa kelmad xagga allah ka ahaatay xaaluu wajiihan yahay xaaluu wa min almuqarabiina yahay wayukallimu yukallimu annaasa xaaluu yahay wa min alsaalixiina saalixiinta mid ka mida ah, xaaluu yahay minta tabciid loo fasiro culammada qaarkoodna waxay u fasireen ibtidaa'u lghaayo yacni markaa xaaluu markaa yacni saalixiin ka soo farcamay oo ka soo bilaabmay laakiin tabciidka fiican salaaxan waxaa loo jeedaa salaax korreeyaa laga tilmaamaya waayo salaaxu waa maraatib waxaa jira salaax nubuwada ka hooseeya waxaa jira salaax yacni markaa nubuwada ku sugan yacni waxaa jira salaaxun fowqa salaax salaaxyada ayaa markaa kala koreeya markaa saalixiinta salaaxoodu yacni badan dhammaystiran yahay kuwaasna xaalu ka mid ahaaday qaalat rabbi annaa yakuunu lii walad qaalat waxay tidhi maryami rabbi rabbigayow annaa yakuunu ay kayfa yakuunu siduu igu sugnaanaya lii aniga waladun ilma siduu igu sugnaanaya walad waa facal oo mafcuul looga jeeda ay mawluudun marka labka iyo dhadiga mid walba waa la yidhaahdaa laakiin curfiga dambe waxaa ku caanbaxay walad in inanka loo isticmaalo laakiin luqada carabiga ah xaqiiqatan waxaa loogu isticmaali jiray walad yacni lab yo dhadigba walad baa la odhan jiray waayo waa mawluud waa facal oo mafcuul looga jeedo mawluudun matakhada allahu min walad lab yo dhadigba waa lagu nafinaya yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari milu xadi lunhayayn haakada laakiin waladka loo ballanqaaday iyada wuxuu ahaa lab buu ahaa waxaana laga qaadanayaa axwaasha aynu aragnay wajiihan fi dunya walaakhira wa min alsaalixiin wa yukallimu nnaasa yani waxa weeye waxaa yani inuu mudakar yahay waxaa laga qaadanayaa axwaashaas waayo xaalku a wasfun fi lmacna alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamili walam yamsasnii bashar walxaal lam yamsas yamsasnii aanu itaabannin basharun bini aadam waxay u jeedaan nin aanu ii tegin masi maxaa looga cabbiray waxaa looga cabbiray waxaa layna barayaa aadaabtaa layna barayaa aadaabtaa layna baraya waxyaalaha laga xishoodo afka laguma ballaadhiyo sarbeebtaa lagu kaaftoomaa yaa ina allaaha yakni bima shaa waatuu yidhi markaa cabdullaahi ibnu cabbaas ilaahay wuxuu doono ayuu ku kinaayoodaa aw laamastum nnisaa markuu fasiraayo waatuu jimaaca ku fasiray dabeedna uu yidhi ilaahay wuxuu ku kinaayoodaa oo ku sarbeebaa shaygu doono yacni markaa waxbuu ku sarbeebaa ee aw laamastum nisaa waxaa looga jeedaa aw jaamactum galmadaa looga jeedaa waatuu sidaa yidhi bitasawujin walaa hayri yacnii guur iyo wax kale toonna iyadaanin itaabannin siduu igu sugnaanayaa ilmo qaala allah waxau yidhi alamru kadalik arrinku sidaadaasi laguu sheegay wiili min khalqi waladin minki bilaa ab oo ilmo in la abuuraya ah mintu waa bayaaniye adiga lagaa abuurayo bilaa abin yacni aabba la'aantii isagoo aabba ka madhan aan aabba lahayn allahu yakhluqu maa yashaa allah wuxuu abuuraa wuxuu doono inuu abuuro ayuu abuuraa idaa qadaa amran hadduu arrin markaa waxa weeye yacni qadaro yacni waxaa loo jeedaa yacni qadaagii uu fulinaayo qadarkii uu fulinaayo bimacnaa doona shay inuu abuuro ida qadaa amran alqada walqadar marka qadaagii wuxuu noqonayaa yani marka qada iyo qadar la ysku lamaaneeyo yani marka fulinta qadarkii la fulinaayo oo shaygii markaa la qadaray uu dhacaayo yani calaa wafqi alqadar idaa qadaa amran hadduu arrin yani markaa ilaahay xukumo qadaran ama arrin doono waxaa loo jeedaa araada khalqahu shay inuu abuuro yacni markaa hadduu ilaahay doono calaa xasabi alqadar fa innamaa yaquulu lahu wuxuu ku odhanayaa shaygaas wuxuu ku odhanayaayoo keliya kun ahaw mid jira noqo fayakuunu ay fa huwa shaygu yakuunu waa xasilayaa waa ahaanayaa ama waa jirayaa ama yakuunu mawjuudan mid jira ayuu noqonaya kun iyo yakuunu waxaa labadaba bannaan inaad tidhaahdo waxa weeye naaqis u laqbayso inay naaqiso tahay iyo inay taammo tahay yacni kun mawjuudan ama kun makhluuqan fayakuunu mawjuudan ama makhluuqan iyo inaad tidhahdo kun xasil bimacnaa dhac ya oo jir fayakuunu oo fa waa markaysa markaa shaygii waa la helayaa waa jiraya ama fayaxsulu waa xasilaya fayakuunu markay tahay oo ay rafcisan tahay waxay noqonaysaa inaad marka faadu ay tahay istinaafiya marka waxaad u qadaraysaa yani markaa mubtadaad qadaraysaa fa huwa yakuunu laakiin fa yakuuna qiraa'ada ah ee nasbinaysa waxay noqonaysaa jawaab bay noqonaysaa deed waa jirayaa bay noqonaysaa waa jawaab alab wa yucallimuhu alkitaaba walxikmata waltawraa wa yucallimuhu waa barayaa ilaahay alkitaaba qoraalku baraya wa nucallimuhu qiraa'ada u asalka ah ayuu hormarinayaa wa nucallimuhu waa baraynaa binnuuni walyaa'i wuxuu ku ishaarayaa markuu jalaaldiin suyuudi ku leeyahay binnuuni walyaa'i laba qiraa'o yacnii nuunna waa la akhriyey oo ta uu hormariyaa u asala oo tufasiraya walyaa-ina waa qiraa'ada kale marka wanucallimuhu iyo wa yucallimuhu waa laba qiraa' oo sabciya weeye wanucallimuhu waa baraynaa alkitaaba qoraalkaanu baraynaa binnuuni walyaa'i wa yucallimuhu waa barayaa ilaahay ciise ayuu barayaa damiirka haadu ciise u noqonaya alkitaaba qoraalkuu barayaa alkhata khadka ayuu barayaa wuxuu ku tilmaamaya alkitaaba in macnihii mastarnimada loo jeedo waana sida mufasiriinta markaa qaarkood ay arjaxeen adharkana ah walxikmata xikmada ayuu barayaa waa yacni markaa waxyi kaloo loo waxyoonaayo oo aan markaa ahayn yacni kitaabka hadalka ilaahay aan ahayn ee sunnadii nebigaasa ama la yidhahdo cilmi naafica in laga tilmaamo watawraata towraad ayuu barayaa walinjiila injiil ayuu barayaa wa rasuulan ay wanajcaluhu rasuulan rasuul baanu ka yeelaynaa haddaad wa yucallimuhu aad akhridana wayajcaluhu rasuulan baad ku cadfaysaa wuxuu ka yeelayaa ilaahay rasuul buu ka yeelayaa ciisa bnu maryam ay mursalan facuul oo mufcal loo jeedo ilaa banii israa'iila ubadkii israa'iil dhalay ee ka isiraa intii ka ahaatay loo diraay fi siba sabinimada gudaheeda loogu diraay culammada qaar baa waxay yidhaahdeen yacni markaa isagoo sabi ah ayaa markaa ilaahay nebi ka yeelay wejiga noocaasa culammada qaar baa maray waxay kaloo shaahid uga dhigeen markuu ilaahay yaxye ka warramayey wuxuu allah yidhi wa aataynaahu alxukma sabiya taasina waxa weeye shaahid kale oo yacni markaa la dhig ah weeyaan bay yidhahdeen iyo inay ku saabsanaan mawduuca laakiin maadaama cid kaleba ilaahay sheegay oo nebi ah in yaraan xukunka lagu siiyey loona fasiray markaa nebinimada culammada qaar u fasireen waxay yidhahdeen mamnuuc maaha ciisena in markaa laga yeelo rasuul isagoo sabi laakiin calaa kulli xaal sida saxiixa ah rasuulka marka dambea laga yeeli doonaa waxay ka qaateen culammada qaarkood qaala innii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajcalanii nabiya laakiin sida daahirka ah wakhtiga kitaabka lagu soo dejinayo nebiga laga yeelayaa waa mar dambe weeye ee isla markuu dhashay ama markuu sabigay ahaa yacni markaa markaa maaha fi siba marka qowlkaas sabinimadu waxa weeye sax maha ama aayadda yaxye ku saabsan wa aataynaahu alxukma sabiya waxaa loo jeedaa in marka waxa weeye cilmi markaa la baray oo yacni markaa cilmi la siiyey oo ilmihii isagoo yar cilmi waa yeelan karaa laakiin waxa weeye yacni nebi baa laga dhigay ama rasuul baa laga dhigay isagoo sabi ah tan noocaasa nadar baa ka sugan aw bacda albuluuq ama markuu qaan gaadhay dabadeed ayaa rasuulka laga dhigay wa nafaqa jibriilu fii jaybi dircihaa wa nafaqa waa afuufay jibriilu jibriil fii jaybi dircihaa dirica maryama halkan qoortan uu ka go'an yahay ayuu afuufay jibriil jayb waxaa la yidhaahdaa yacni markaa dirica halkan laga jaro ayaa la yidhahdaa ee madaxa laga soo saarayo jayb waa kaas ya markaa diriceeda halkuu ka go'naayo qoorta laga soo bixinayey ee laga gooyey halkaasuu markaa afuufay dabeedna markaa waxa weeye afuufitaankiibaa markaa hoos markaa u socday ilaa uu xubinta taranka u galay fa xamalat way uuraysatay maryami wa kaana min amriha maa dukira fii suurati maryam wa kaana min amriha amarkeeda waxaa ka mid ahaadiyo arrinkeeda maa dukira kii lagu sheegay fii suurati maryam suuratu maryam gudaheeda lagu sheegay falamaa bacasahu allahu ilaa banii israa'iil markuu ilaahay u soo diray ciisa bnu maryam reer banu israa'iil intii ka ahaatay uu u soo diray ilaa reer banu israa'iil uu u diray oo rasuul uga yeelay qaala lahum yagii wuxuu ku yidhi ciise innii rasuulu llaahi ilaykum waxaan ahay rasuulkii ilaahay mursalku allah soo diray oo idinka loo soo diray ayaan ahay annii qad ji'tukum ay biannii qad ji'tukum waxaa layla soo diray inaan idin imaado biaayatin aayad inaan idinla imi baa lay soo diray ay calaamatin calaamad calaa sidqii runnimadayda caddaynaysaa min rabbikum aayaddaasoo min rabbikum xagga rabbigeen ka ahaatay hiya calaamaddu waxay tahay annii akhluqu inaan abuurayo bimacnaa sawirayo annii iyo innii waa laba qiraa'oo sabci ah innii marka la waa istiinaaf waa jumlo cusub oo la bilaabanayo faksir yani waxa weeye innada marka waxa weye la bilaabaayo hadalka ay ka bilaabanto waa la kasriyaa marka istinaaftaasi weeye innii akhluqu anigu waa abuuraya yani waa sawiraya ya laakiin annii marka la yidhaahdo maxala khabar bay dhacday ay hiya aayaddu waxay tahay hiyaa la qadaraya mubtadihi ah annii akhluqu inaan abuurayo weeye abuurayo maxaa looga jeedaa uusawiru sawirayo khalqiga bini aadamku waa taxwiil min shay ilaa shay bini aadamku marka la yidhaha waxbuu khalqayaa ma aha inuu cadam ka keenaayo laakiin wax jiruu isu geegeynaya ama wax kale yacni marka iyo qaab kale ka dhigaya waa taxwiil min suura ilaa suura ya imika markuu miis qofku samaynayo suu ku samaynayaa ma cadam isagaan wax alla wuxuu soo qaatay jirin buu miiska markaysaga markaa min cadam ka keenaya miya maya yacni waxa weye looxaantiibuu soo qaadaya dhirtaa laga soo gooyo deedna waa la soo faaradeeyo deedna waa la keenay oo deedna uu soo gogoostay oo yacni masaabiirtiio iyadana markaysagaa buuraha lagala soo baxay ya oo dabeedna markaysaga qaabkan loo sameeyey a iyagana soo qaadanaya dubbihii buu soo qaadanaya xabagtii buu soo qaadanaya rinjigii buu soo qaadanayaa waxan buu isu geegeynayaa wax kale dabeed ka soo baxaya waa taxwiil yacni qaab laga bedelaayo qaab kale loo bedelaayo laakiin allah khalqigiisu waa maxay yuujidu min cadam waxaan jirin buu jirsiiyaa makhluuqaadku aan markaa jirinba ayuu wuxuu ka yeelay mawjuud wax ahoo jira marka usawir markuu eh, ku fasiray wuxuu ku tilmaamayaa inaanu minicadam ka keenin ee uu markaa waxa dhoobadii yacni ayuu soo qaaday dabeedna wuu kuuskuusay muuqaalkii shimbirtoo kaluu yacni u ekaysiiyey dabeedna wuu afuufay biidn illaah bade markaa wax nool ku noqota akhluqu hiya annii akhluqu waxay tahay aayaddu inaan anigu abuuraayo bimacnaa usawiru sawiraayo lakum idinka aawadin u sawiraayo min adtiini xagga dhoobada ka sawiraayo ka hay'ati atayri ay misla hay'ati atayri yacnii shimbiraha qaabkoodoo kale wax la mida misla suuratihi suuradda shimbirta wax la mida falkaafu ismun mafcuulun kaafku waa isim mafcuulun bihi ah yacni mafcuulu bihigii weeye yacnii kaafku wuxuu noqdaa mar xaraf buu noqdaa marna isim buu noqdaa marka hadda ismnima looga jeeda marka kaafka keliya mafcuul ah mafcuulu bihi ah waa min xaysu daahir laakiin waxaa xaqiiqata noqonaya mafcuulu bihigii yani markaa shay ama hayatan ka hay'ati atayri ay misla hay'ati atayri marka shay-anta iyo hay-atanta la qadarayo hay-atan ama shay-anta la qadarayo baa mafcuulu bihiga xaqiiqatan noqonaya lakiin min xaysu aahir waxaa mafcuulkii hadda ah yani markaa kaafka ah waxay ka dhigan tahay yani isim weeyo misla hay-ati tayri bay ka dhigan tahay marka misladaas ya misle maxaa meesha loo dhigaya kaafka misle loogu bedelaya si macnihii lagugu soo dhoweeyo wa kaafka isima kaafku waa ism markaad shay an qadarto ama hay'atan qadarto hay-ad yani ama shay ka hay'ati tayr ay mila hay'ati tayr wuxuu noqonayaa kaafku markaana sifo markaad qadarto ismnimadiibu mar walba ku jiraa fa anfuku fiihi waa anfuufayaa fiihi yacni waxaasaan afuufayaa muuqaalka shimbirtoo kale ah addamiiru fiihi damiirka fiihi ku sugani wahaade lilkaafi kaafku u sugnaaday min xayu aahir wa ilaa ama hayatan oo la qadaraayo ama shayan ayuu u sugnaaday oo loo celmiyey fa tayran wuxuu noqonayaa tayran shimbir buu noqonayaa wa fii qiraa'atin taa'iran mid duulaayuu noqonayaa yacnii shimbir markaa duulaya biidn illah ilaahay idankiisa bimacnaa iraadadiisa iyo doonistiisu ku noqonaya biidni waxay ku tacalluqdaa yakunu fa khalaqa lahum alkhufaasha wuxuu abuuray fiidmeerta ayuu abuuray alkhufaash khaadu godan tahay faduna shidan tahay khafaafiishna waa lagu jamciyaaye waa fiidmeerta weeye shimbirtan fiidmeertee wakhtiga markaa waxaweyan yacni qoraxdu markay dhacdo inta yaree shaacu yaro guduudan yahay bay yacni markaa duushaa maalintii waxaa la yidhaha waxa aragto ilayska badani yacni araggeedii waa tagsiinayo waxba arki mayso maalin oo dhan geed bay ka laalaadaa markay qoraxdu sidaa u dhacdo ba in yar bay markaysa markaa waxaan ugaadhsataa oo ay markaysa markaa dulduushaa hadhow markay madoobaatana iyadana sidii bay meel isaga laalaadinaysa fakhalaqa lahum alkhufaasha wuxuu u abuuray fii dimeerta shimbirta la yidhaahdo liannahu akmalu tayri khalqa waa yada ugu dhammaystiran badan shimbiraha khalqan xagga abuurista xagga abuurka fa kaana yatiiru waxay yidhaahdeen kamaalkan waxay ku sheegeen inay ugu dhammaystiran badan tahay inay marka waxa weeye ay leedahay yacni naase iyo yani markaa waxyaalaha ay leedahay ta kale waxay yidhaheen way xaydaa waana dhashaa marka ashyaada xayawaanaadka xayda lagu daraa xayawaanaadka xayda ayaa lagu daraa fa kaana yatiiru wuxuu ahaa fiidmeertaasi mid duushaa wahum yanduruunahu walxaal hum yagu yanduruunahu ay arkayaan bay duuri jirtay faidaa qaaba can acyunihim markuu ka qarsoomo indhahoodana saqada mayta wuxuu soo dhici jiray xaaluu bakti yahay intay arkayaan buu duuli jiray dabeedno markuu ka libdho waa dhiman jiray wa ubri'u alakmaha ashfii waa bogsiinayaa alakmaha kii indhala'aanta lagu dhalay ashfii hamsada waad kor dhigaysaa iska ilaali ushfii inaad tidhaahdo ya ushfii haddii la yidhaahdo macnuhu waa isbeddelayaa waxay noqonaysaa waa dilaysaa oo shifaagii baad ka tegsiinaysaa ya saas aawadeed allaahumma ashfinaa ha odhan dadka qaarkood baa qalad ahaan ugu ducaysta ashfinaa hamsadu wasli weeye lama kordhigo haddii la kordhigo weliba macnuhu waa isbedelayaa ashfinaa ilaahuna dil bay noqonaysa wadaad baa beri ku ducayn jiray marka waxaa masjid markuu tujiyo ayuu odhan jiray allaahuma ashfina ashfina markaasaa wadaad baa yidhi war wadaadkuna laayi ya ma inaga qabataan dadkiina aamiintaasay leeyihiin oo waa maxay baa layidhi wuxuu ihi waxay wuxuu leeyahay o inoogu ducaynayaa ilaahow na dil ilaahow na dil ya wadaadkii baa loo sheegay markaasuu yidhi maxaa dee markaa jira ashfina inaan ku duceeyo markaasuu de waxaa jira waxa weeye macnaha isbedelayo oo nadil bay noqonaysa daliil bay u baahantay buui inay saa tahay ya inay saa tahay waxay u baahan tahay daliil halkiibaa dabeed waxaa loo keenay kitaab markaysa markaa kutubta axaadiista sharaxda ka mid oo qoraya mas'aladii ayaa loo keenay wuu akhriyey markaasuu haddana aqbalayaa buuri hmm. ashfina in macnuhu isbedelayo waxaa la soo shaafici allahu yushfiika in islaaniigu ducaysay allahu yushfiika yushfiika waa ashfinaadidi weyan ashfaa yushfii ya allahu yushfiika yani waxay noqonaysaa markaa dee rubaacigii inay tahay marka hore oo ashfaa yushfii ay tahay marka waxaa la soo naqliyaa waa iska mulaxa waxyaalaha caynkaasoo kale la soo naqliyo yani ilaaba ilaa sanad saxiixa iyo in loo helo waxba markaa laazim ah waayo leysa min usuuli ilcilmi waa min mulaxi ilcilmi baa la yidhahdaa min mulaxi ilcilmi waxaa la soo naqliyaa shaaficiin uu yidhi allahuma biqalbiha laa bilisaaniha ilaw carabkeeda hay qabane qalbigeeda i qaad qalbigeeda waxay doonaysaa inay ii ducayso ya laakiin afkii maxay ku dhawaaqday allahu yushfiika mm. yashfiika waa inay tidhahdaa mugta ashfii marka ushfii ha odhan iska jir ah, ziyaadu idinku daraya liyatamayaza ah, nusakha qaar baa kordhinaya kolay laakiin kitaabka asalka inay ku jirin bay u badan tahay waayo labada xaashiyo midna qori maayaan xaashiyada jamalka iyo xaashiyada saawiga midna kuma marka markuu indhahooda ka qarsoomo waa dhacayey si ficilka ilaahay iyo ficilka makhluuqa ay u kala soocmaan ashyaada kale waa sheegi doonaa hadda markaysa markaa inay noolaanayeen oo markaysa markaa qaarkood loo dhalay iyo wax lamida ah. wa lakmaha ashfi lakmaha waxaan bogsiinayaa ka indhalaanta lagu dhalay ay aladii wulida acmaa kii la dhalay xaaluu indhala yahay acmaa xaal bay noqonaysa walabrasa iyo kii baraska qabay baan bogsiinaya wakhusaa bidikri waxaa loogu gaar yeelay sheegista liannahumaa daa'a icyaa'in waayo waa laba xanuun oo markaa waxa weeye cajsi geliyey dadka ama daaliyey ama cajsi geliyey awoodi waayeen wa kaana bachuhu fii zamani ibi bacasahu iyo bachuhu qaarba sibay u dabdiyeen wa kaana bachuhu ay waqtu bacsihi wakhtiga la soo diray wuxuu ahaa ciisa bnu maryam fii zamani tibi wakhtigii dhakhtarnimada oo cilmiga dhakhtarka aad u hormaraa la yidhi dadku aad u qiimayn jiray wa kaana bacaahu saana waa loo xarakeeyey yacni wuxuu markaa allah ahaa mid soo diray nebi ciise fii zamani tibi wakhtigii dhakhtarnimada fa abra'a fii yowmin khamsiina alfan biducaa wuxuu bogsiiyey maalin keliya konton kun ayuu duco ku bogsiiyey bisharti aliimaan yacni markaa xidhis uu ku xidhaayo ku shardinayo iimaanka inay rumeeyaan wa uxyi almowta biidni illaah waxaan noolaynayaa kuwa dhintay ilaahay idankiisaan ku noolaynaya kararahu linafyi tawahumi aluluuhiyati fiih kararahu wuxuu u soo celceliyey biidni illaah biidni illah wuxuu usoo celceliyey linafyi tawahumi aluluuhiya uluhiyo in laysmoodsiiyo inay ku sugan tahay fiihi diidma uu diidayo nafinayo daraaddeed buu u soo celiyey oo si aan loo moodin dee inuu ilaahay yahay ama awoodda ilaahay oo kale leeyahay fa axyaa caazara sadiiqan lahu wuxuu nooleeyey caazar oo saaxiib la ahaa ciisa bnu maryam waxaa markaa xuruuf buu ku dabdinayaa marka yani xaashiyada oo wuxuu leeyahay waa caazara yacni markaa weeye zaad waa kordhiganta wabna banalcajuuzi yacni ina habreedkiina waa yacni markaa waa bogsiiyey inankii habartoo dhashay waa habarda dee macruuf ahayd baa laga tilmaamaya calaa kulli xaal waxyaalahani waa qasas koley la soo naqliyey wabnata alcaashiri ina cashuur gurana waa bogsiiyey ina cashuurta guri jiray inantiisii oo dhimatay oo aada u jeclaa facaashuu way noolaadeen wa wulida lahum waana loo dhalo ubad baaba iyo taran baabay yeesheen intay noolaadeen wa saama bna nuux yacni marka awowgii saam ibnu nuux yacni ibnaha waa nooleeyey wa maata fi lxaali markuu nooleeyey ee la arkay dabadeedna isla markiiba waa dhintay calaa kulli xaal ashyaadaasi waxyaalaha kollay akhbaarta lasoo naqliyey waa akhbaartii reer banu israa'iilun israa'iiliyaadkii un bay ka mid tahay wa bima taakuluuna wamaa tadakhiruuna fii buyuutikum wa waxaan idinka warramayaa bima ta'kuluuna waxaa cunaysaan yacani wixii aa cunteen iyo waxaa cuni doontaanba wamaa taddakhiruuna iyo waxaa kaydsanaysaan bimacnaa qarsanaysaan takhba'uuna fii buyuutikum guryihiinna gudahoodaa ku qarsanaysaan mima lam ucaayinhu wixii aanan arag ahaatay fa kaana yukhbiru shaksa wuxuu uga warrami jiray qofka bima akala wuxuu cunay wamaa yaakulu bacdu iyo wuxuu dib ka cuni doono ya ayuu u sheegi jiray ina fii daalika kaas waxaa ku sugan almadkuuri lasoo sheegay la aayatan aayad lakum idinka idinku sugan tahay in kuntum mu'miniin haddaad tihiin qaar mu'miniina aayad baa idinku sugane yani markaysa waxaa rumeeya waqtiga inaga dhaca halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk